bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wصaxbihi aجmaciin icraab اlficli qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala irfac mudaarica ida yujaradu min naasibi wajaazimin katascadu wbilan insibhu wakay kada ban laa bacda cilmi walatii min bacdi dan fansib biha wrafca saxix wاctaqid takfiifaha min ana fahwa muطarid wbacduhm ahmala an xamla calى ma ukhtiha xayثu اstaxaqat camala wanasabuu biidn اlmustaqbala in sudirat wاlficlu bacdu muusala aw qablahu اlyamiinu wansib warfaca ida idan min bacdi caطfi waqaca w bayna la wlaami jarin iltuzim idhaaru an naasibata wain cudim laa fa an icmal mudhira aw mudmira wa bacda nafyi kaana xatman udmira kadaka bacda aw idaa yaslixu fii idaa kadaka bacda aw idaa yaslixu fii mowdicihaa xataa aw ilaa an khafii wa bacda xataa haakada idmaaru an xatmun kajud xataa tasura daa xasan wa tilwa xataa xaala aw muawala bihirfacana wansib ilmustaqbala w bacda fa jawaabi nafyin aw طalb maxdayni an wasatruhaa xatmu nasb wاlwaaw kalfaa-in tufid mafhuuma macka laa takun jalda watudhir اljazac w bacda gayri nafyi jazman ictamid in tasqط ilfaa wاljazaء qad qusid wa sharطu jazmin bacda nahyin an tadac in qabla laa duna takhaalufin yaqac wاlamru in kaana bgayri fcal falaa tansib jawaabahu wa jazmahu qbala wاlficlu bacda alfaai fi rajaa nusib ka nasbi ma ila اtamani yantasib wain cala smin khaalisin ficlu cuطif tansibuhu an haabita aw munxadif washada xadfu an wanasb fi siwaa maa mara faqbal minhu ma cadlu rawaa musanifka hadda wuxuu noo galayaa icraab اlficli اmudaaric waxaa la rabaa macnihii horo oo aan soo sheegnay an tastaxibahu macaka huna waxaan soo marnay fi bidaayati kitaabi اlalfiya in alaslu fi lasmaai alicraab mabnigana farac inuu ka yahay wax kooban ay yihiin mabniyaadka asmaada mucrabadan aan la koobi karin wاlficlu calى اlqowli الصaxiix bicagsi dalika oo ficilka saddex buu u qeybsamaa oo maadi iyo mudaaric iyo amar qowl اbصriyiin waxay qabaan alaslu fi اlafcaali inay tahay albinaa walidaalika ficilka maadi i ficilka amar waa mabni maxaa loo binay lagu weydii maayo ficilka mudaaric unbaa mucrabka a ah, bishardi khuluwihi min nuunay atowkiidi almubaashir wa min nuuni niswa marka ficilkii mudaaricoo mucrabka ahay buu maanta inta kaaga hadlaya marka icraabu lficli haddii la yidhaahdo laabuda wa an tatadakar tilka almacluuma ana almucraba min alafcaali huwa alficlu lmudaaric bishardi khuluwihi min nuuni tawkiid wa min nuuni niswa hada khilaafan lilkuufiyiin oo waxay leeyihiin alaslu fi lafcaali ayda alicraab wa walidaalika ficil amar way icraabayaan oo idrib hadii lagu yihahdo calى madhab اlkuufiyiin idrib ficil amr majzuuma calى majzum الsukuun saasay leeyihin baynama albasriyuun idrib ficil amr mabniyn calى الsukuun sidaasaa laleeyahay ayb taa marka macluumaadkaas qaado oo wa ficlu amri wa mudiyin buniya wa acrabu mudaarica in carya ilى aakhirih markaasuu wuxuu ku yihi irfac mudaarica ida yujaradu min naasibi wajaazimin katascadu irfac god mudaarican god mudaaric god idaa yujaradu haddii laga dhartirayo min naasibin mid wax kordhigo iyo wajaasimid mid wax reebo mithaalkiisana ka tascad weeyaan ficilka mudaaric in tajarada min annawaasibi waاljawaasim yajibu an yakuuna marfuucan wa an takuuna rafcatuhu ah, damatuhu damata icraab wa an yakuuna mucraban bidama waxaad leedahay yadribu muxamadu yadribu ficlu mudaaricu marfuucu litajarudihi min annaasib waljaazimi qowlkaas musanifka ou doortay waxaa weeyaan axadu alaqwaali almawjuuda fi maa yurfacu bilmudaarici idaa tajarada min annaasib waljawaasim musanifku wuxuu leeyahay ficilka mudaaric waxaa godanaya caamil macnawi a waay wadalika alcaamilu almacnawi huwa tajaruduhu min annawaasib waljaazim marka waataan horey markaan mubtadaha soo joogna aan kugu sheegay ficilka mudaaric waxa oo caamil macnawi ahoo camal faro waxaa laga arkaa halayidhi mubtada iyo ficil mudaaric mubtadana wuxuu ku soo yidhi warafacuu mubtadaan bilibtidaa mubtada waxaa lagu goday ibtida ibtida caamil macnawi ah waay zaydun qaaimu la zaydun mubtada marfuucu ayna ibtidaa waa macaamil macnawi ah kadalika alficlu mudaaric bicaamilin macnawiyin wa huwa tajaruduhu can اnawaasib wاljawaazim marka qowlkaas waxa weeyaan waa qowlka musanifka ou doortay waqad qaala bihi jamcu min الnaxwiyiin qowlka oo basriyiinta waxay leeyihiin inamaa ficilka mudaaric waxa godanaya waxa weeyaan mushaabahathu lilismi wa wuquucuhu mowqicahu oo haddaad tirahda hadirtaan zaydun yadribu zaydun daaribun mowqicii oo daarib oo isimka uu yaalaa sidaas awgeeda loo icraabay basriyiinta saasay qabaan qowl kale wuxuu leey ma ahan ina alficla almudaarica inamaa yurfacu biadawaati biladawaati alatii yustaftaxu biha ka xurufi anaytu ficilka mudaaric xuruufta lagu bilaabana oo yadribu iyo tadribu iyo ah xuruuf anaytu la yaa lagu bilowdaa ficilka mudaaric taasaaba godatay wagayri dalika min alaqwaal qowlka musanifka uu sheegay wa huwa aladii calayhi lmutaakhiruun markaasuu ku yiri irfac god mudaarican ficil mudaaric god idaa yujaradu haddii la dhartiro min naasibin wajaazimin god ee tajarudka ku godwa mithaalkiisa tascadu ka qowlika tascadu tascadu ficlu mudaaricu marfuuc wa calaamatu rafci dama daahira saas waraaficuhu huwa tajaruduhu min anawaasib waljawaasim sidaasaa ficilka mudaaric iyo asal u ah ayib markuu taas kuu sheegay bilaaw weeyaan wuxuu ku yihi marka tamhiidan limaa sayadkuru fi ma bacd wbila insibhu wkaykada ban laa bacda cilmi wlatii min bacdi dan fansib biha wrafca saxi wاctaqid takfiifaha min ana fahwa muطarid wansib nasbi mudaarici bilan ku nasbi insibhu nasbi oo wakeyna ku nasbi kadaa biana waa lamidoo ku nasbi laa dabalaa bacda cilmin midii cilmiga gadaasheeda dhacaysa an haday bacda cilmi dhacdo waxba ha ku nasbinin walatii min bacdi danin midka danna gadaasheed dhacdane fansib bihaa ku nasbi wrafca wasaxix rafca marfuucnimada gadaasheedana saxiix yeel wactaqid markaa waxaad ictiqaadisaa takfiifaha in laga fududay min ana laga soo fududay fahuwa muaridun qiyaas waay min xuruufi nasbi waxaa kamida buu ku leeyahay lan wansib nasbi ficilkii mudaaric bilanku nasbi insibhu lanku nasbi ficilka mudaaric waxa weeyaan min aladawaat Eh, alati tansib ficl mudaarica lan baa ka mid lantaas ficilka mudaaric haday gasho waxay u faa'iideyneysaa istiqbaal iyo nafyi iyo maxaan ku irahda nasbo marka xarfu nafyin wa istiqbaalin waa eh, maxaan ku irahdaa wa nasbina laleeyahay lan adriba haddaa tirahda ma eh, hadda kadib ma garaacayo waa macnihi nin aada garaacin lamaga cabiro eh, lan lagam walidaalika fain lam tafcaluu walan tafcaluu fataquu naara buu ilaah yiri fiiri fain lam tafcaluu hori hadaadan u samayn walan tafcaluu dib dambana uma samayn doontaane fiiri lantaas waxaa wa istiqbaal waay marka tufiidu اlistiqbaal wاlnafya lilmudaaric wakadalika anasba lahu intaas weeyaan laakiin waxaa weeyaan nafyigeeda oo lanta markay ficilka mudaaric gasho nafyigeeda muabad ma ah khilaafا lima qaalahu الزamkshari wa kathiiru min almuctazila oo ayagoo rabaan ru'yat اllahi fi اlaakhira inay inkiraan yaa waxay daliishanayan lan taraani walaakin انdur ilى اljabali lan taraani macnaha weliga ima arkaysid waay marka taas waxaa laleeyahay nafyu الru'yati fi اdunya laysa daliila calى nafyi الru'yati fi اlaakhira lianna lan laa tufiidu الta'biida qowlka saxiixana saas weyaan waxaa kugu daliil e lan inayna taabiid faa'iidaynaynin abadanaaba lagu walan yatamanahu abadan haddii lanta taabiid faa'iidaynaysa abadan maba loo baahnaan lahayn waxaa abadan loogu daray maxay tahay annaha laa tufiidu taabiid waxaad leedahay lan aquuma aad leedahay hadhowta dambe kadibna waad iska istaagaysaa marka nafyiga waxaa weyaan waa bixasabi mawducihi laakiin nafyi oo mutlaqa ah ma jiraan kow lanti waa intaa weeyaan wansibi lan insibhu wa keyna ku nasbi keyda waa dhib badan tahay khilaafaad badanaa ka joogo qole waxay leeyiin key waxmaba lagu nasbiya inamaa hiya xarfu tacliil weeyaan wa inama aladii yansibu alficla bacdaha an qolaba saas qabto qole waxay leeyihin la keyda hiya nafsuhaa tansibu alficla walaysa hunaaka min an mudmara qowlka labaad waxaa leeyahy kayda marna waxa way nasbisaa marna tacliiliyay noqotaa xarf jar ay noqotaa kayda wax nasbinaysa waa kayda masdariyada awa marka kayda masdariyada waxay ku timaadaa leeya hadii laamuljar lagala hormar yatacayan an takuuna kay masdariya lana laba laamuljar ma noqon karto hadii la likay laa tasaw calaa maa fatakum likayla kaydaas waxa weyaan hiya naasiba oo tasow ficilkaas mudaaric mansuub bikay wa calaamatu nasbi xadfu annuun liannahu min amhilati alkhamsa laleeyahy waawdana faacil kaydaas in masderiya laga dhigo waxaa keenayo laamtan laamuljarkaa ka horeyso haddii aan ihahdo laamtuna waa laamujar kayna waa xarfu tacliil iyada bimacna laamuljar haddaan ihahdo laamaani oo isla hal macno ah oo kelimo isla wada galay ma suurageli karto marka waxaa laleeyahay waxa weeyaan yatacayanu inay noqoto keydaas naasiba inay noqoto ayib hadday laamuljarka dib marto likay taqdiyanii xaqii lagu yiraahdane tatacayan an takuuna kay haadihi tacliiliya liannahu waxa weeyaan keydii inay ka gudubta laamtaas ficil ma nasbi karto hadday intii ka wada marnaadaan xaalaadkaasaa marka kay yay leedahay marna tansibu binafsiha marna yunsab اlficlu bacdaha ban mdmara wtakuun hi xarfa jari lilan wmaa daklat calayhi min almasdar masbuuq yay gelaysaa marka tafsiilkaasaa ugu raajixsan ina keyda loo qaato kada bana waa lamid xarafkii saddexaad waay an waxa weeyaan waa xuruufta nawaasibta tobanka ah mida ugu asalsan waay alaslu fi xuruufi اnasbi an walidalika tacmalu daahirata wamudmara sidaasay khasaa'isteeda ay ka mid tahay markaasaa lagu yiri laa bacda cilmin hadday cilmi dib dhacdo waxba ha ku nasbinin laakiin waxaa weeyaan midii anna oo waxaad ka dhigaysaa min akhawaati inna markaasuu wuxuu ku yiri laa bacda cilmin hadday cilmi gadaasheed dhacdo waxba ha ku nasbinin maxaan samaynaa bimacnaa ana alficla aladii dakhalat calayhi an wqad subiqat bima yufiid اlcilma wاlyaqiin yajibu an yakuuna alficlu dalika marfuucan waxaad leedahay calimtu an yaquumuu hadda fiiri anti maxaa ka horeya calimtu a ka horeyso calimtu waxyaalaha yaqiinta faa'iide ay ka mid tahay baabu dana akhwaata waa insib bifacli اqalbi juz-a ibtidaa acni ra'aa khaala calimtu wajada baan kusoo dhaafnay marka calimtu an yaquuma antan marka naasiba haka dhigana luu leeyay liannaha waqacat bacda maa yufiidu alcilma walyaqiina maxaan samaynaa waxaad ictiqaadinaysaa antan hiya mukhafafa min ana athaqiila ana thaqiila hadday noqoto afcaal maba gelaysabo oo asalkeeda waxay ahayd calimtu annahu yaquumu marka ana waana soo dhaafnay oo w tukhafafu ana fasmuha stakan wاlkhabr ajcal jumlata min bacdi an aan soo dhaafnay anada waa la fududay karaa iyadoo ah marka calimtu ficil wa faacil an mukhafafa min athaqiila wasmuha damiir mustatir damiiru shani huwa yaquumu jumladan fi maxali rafcin khabaru an ayba noqonaysaa marka waxaa lagu yiriyay laa bacda cilmin mida cilmiga faa'idaynaysa gadaasheeda haday shaygii ficil oo cilmi faaidina gadaash haday dhacdo waxba ha ku nasbinin ficil dambeeyana marfuuc noqona ayadana waxay noqona an oo naasiba ma ahane anna oo min akhawaati inaay noqonaysaa taas waa fahma markaasuu ku yiri wlatii min bacdi dhan wlatii bimacnaa taqacu min bacdi dhan hadday ana bacda maa yufiidu rujxaan dhanna iyo xasiba iyo zacma iyo gadaashood hadday dhacdo fansib biha in shita hadaad doonto ficilkan kus nasbi wa saxixi rafca rafcana saxiix yeel wactaqid marka waxaad ictiqaadisaa hadaad ficilka ka dambeyso godid bacda cilmin iyo bacda dhanna ficil ka dambeey hadaad godid takhfiifa in laga fududay min ana laga soo fududay fa huwa midkaas muطaridun qiyaas weeyaan marka laa bacda cilmin wاctaqid takhfiifaha min ana fahuwa muطarid laa bacda dhanni wactaqid labada waa u taallaa bacda cilmin waan soo sharaxnay hadda iyadoo bacda cilmin qur-aanka waxaa kamid ah, calima an sayakuunu minkum mardaa waxaan umalaynaa inaad xasuusatid fiiri haddee antaas an naasiba ma ah liannaha waqacat bacda maa yufiidu lyaqiin calima ficilka ka dambeeya sayakuunu waa khabaru ina isimkeedana khabaru ana isimka anana waa xadfan yahay oo calima anhu sayakuunu saas waay waxaa lamidi ah, afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qowla fiiri afalaa yarawna anlaa yarjicu waa la goday ficilka ka dambeey lianna an hadii laysat naasiba inamaa hiya an almukhafafa min anna wasmuha damiir mustakim jumladan yarjicu laa yarjicu ah waxaa weyaan fi maxali rafin khabaru anna taas waxaa weeyaan min bacdi cilmin min bacdi danin wixii dani faaidee laba wajha ku banaan in waqacat an bacda ma yufiid rajxaana min alafcaali ka dana waxasiba wazacama iyo wakhaala iyo wixii lamid a waay hadday bacda maa yufiid rujxaana dhacda laba wajha kugu banaan ima an tansiba biha alficl ladii bacdaha an tansiba biha alficl aladii bacdaha fatakunu an naasiba saasay noqonaysaa oo waxaad leedahay danantu an yaquuma marka danantu ficil wa faacil an xarfu nasbi yaquuma ficil mudaaric mansuub ban wa calaamatu nasb jumlada fi maxali e, nasbin sadad sada mafcuulay danantu taas waxaa weeyaan waad ku nasbisay waxaa lagu yihi wasaxiixi rafca rafxadana saxiix yeel oo waxaa ku banaan danantu an yaquumu inad tiraahdo oo anti aada naasiba ka dhigan laakiin mukhafafa min ana aad ka dhigti isimkiina damiir mustatir ou yahay yaa banaan markaasuu wuxuu ku yiri waxaa u daliil eh midaasni qowl llahi tacaala waxasibuu anlaa takuuna fitnatu facamuu wasamuu waxasibuu anlaa takuuna fitnatun iyo anlaa takuunu laba qiraac oo samciyataan ah ah. markii anlaa takuuna la yidhaahda anti naasibaad ka dhigto fansib bihaa bay kuu gelaysa anlaa takuunu hadii tiraahdood godidna anti mukhafafa min ana weeyaan isimkeedana waa damiir mustatira jumladana khabarkeedii waay marka labadaas wajiba waa banaan yahay waqad waradat biha alqira'aat الsabca falaa majaala litaradudi min qabuulihima jamiica ayib marka an waxa weeyaan sidaasaan aan ku dhamaynay waxa weyaan iyadoo hadee qur-aanka oo an nasbinaysa wax la koobi karaa amhila uma baahno mathala waladii aطmacu an yakfira lii khatiiatii wa an tasuumuu khayru lakum fiiri an xarfu nasbin tasuumuu ficil mudaaric mansuubu ban wa calaamatu nasbihi xadfu nuun wlwaaw faacil an yakfira lii an xarfu nasbin yakfira ficil mudaaric mansuub ban wa calaamatu fatxa ficilka la nasbinayo waxaad ula naabanaysaa baabu macrifati midkood waxaa lagu nasbiyaa xaraka daahira kaan yakfira lii koo waxaa lagu nasbiya xaraka muqadara an yakhshaa hadaa tirahdid nasbadii way ku qadaran tahay mid waxaa lagu nasbiyaa bixadfi xarfi cila bixadfi nuun dheh bixadfi nuuna lagu nasbiyaa marka nasbada waxa weeyaan intaba waa waa calaa xasabi mawaaqicihi ayib markaasuu musanif wuxuu ri markii intaas uu ka baxay wa bacduhum ahmala an xamla calى ma ukhtiha xayثu اstaxaqat camala wa bacduhum bacd اlcarab ahmala wuu ihmaaliyey an uu ihmaaliyey xamlan asoo ku ximbaaray calaa maa ma ay soo ku ximbaara ukhtihaa walaasheed aheed xayثu meel buu anti ihmaaliya istaxaqad camalan min khawaasi min khawaasi min khasaa'isi an waxaa ka mid eh anahu jaa calى lisaani bacdi اlcarab anahum ahmaluu an maca tawafuri shuruudi nasbiha lilficli ayadoo shuruudi dhammaysatay iyo haddana waxaa la arkay ayagoo la ihmaaliyey marka waxaa weeyaan xaraf kaloo naasiba lama ihmaali kara hayra an wa bacduhum bacdu alcarabi ahmala wou ihmaaliyey oo shaqadii uu ka tiray an lafdigaas ah xamlan asoo ku ximbaaray calaa maa ku ximbaaray ukhtihaa maa masdariya ficilka mudaaric hadday gasho waxa weya waxba ma nasbiso maada masdariyada ficilka mudaaric cajibtu mimaa taquumu bihi min alacmaali اljaliili haddaan ku irahdo fiiri mima taquumu maada waa masdariya ficilka kama qabato marka waxa weeyaan ana waxay kamid tahay min xuruufi اlmasdar alxuruuf اlmasdariya waa waa shan aan soo niri an iyo anna iyo ma iyo key waxay kamid yihiin alxuruuf اlmasdariya bmacnaa ana ana hadihi اladawaat wmaa daklat calayh yusbaku minha ficl masdar dheh marka maadaama maada masdariya iyo anta ay masdarnimo faa'iideynayaan anna ay caamilo tahay maadana muhmala ay tahay marka qaarkeeda laga yaabaa inta anti lasoo qaato ihmaalkii lagu yaqiina ama shaqala lagu yaqiini maadii oo kale in lagala mid dhigo sidaasuu ku leeyahy wa bacduhum qaarkood ahmala an wuu ihmaaliyey xamlan asoo ku ximbaarayo calaa ma ma macnaheeda ku ximbaaray ukhtiha walaalsheeda xaytu makaan bou anti ihmaaliya istaxaqat camalan iyadoo camal mutaysatay marka waxaa laga maqlay carabtii ayagoo dhahayso cajibtu an taquumu ayagoo dhahaya ayagoo ugu qaadanaya mima taquumu oo kale iyadoo lamida ah. oo marka anti muhmala ay noqoto taquum ficil mudaaric ay sidaa noqoto taas mithaal waay waxaa loo daliishtaa leeri qiraacaة ibn muxaysin oo liman araada an yutimu radaacata fiiri qiraaada mashhuurka oo mutawaatirka ah waxa weeyaan maxaan ku irahda wاlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xawleyni kaamileyn liman araada an yutima radaaca taas ishkaalkama jooga anti oo yutima ficil mudaaric lagu nasbiye khalaas laakiin qiraacadan towjiiheedkeeda waxaa la yihi liman araada an yutimu haddii la yidhaahdo anti oo la ihmaaliyay noqonaysaa ficilkii mudaaricna iska marfuuc noqday calaa axadi towjiihaad waay qolaa waxay leeyihin saas maaha aslu lqiraa'a waxay ahayd liman araada an yutimuu alradaaca waawdi oo liiltiqaai saakinayn meeshaas eh, aan lagu dhawaaqaynin sidaan loogu dhawaaqayna lafdiga looga goy laakiin way joogtaa oo ficilka markaa yutimu ficil mudaaric mansuubu bian wa calaamatu nasbi xadfu nuun liannahu min amhilati alkhamsa yay ahayd bay leeyihin waxyaalahay u daliishteen waxaa ka mid e qowlu shaaciri an taqra'aani calaa asmaaa wayxakumaa mini salaama waanlaa tushcira baha waan tushcira axada laba nin uu yihi an taqra'aani inaad iga akhrisaanan idin dardaarma calaa asmaa gabadha la yidhaahdo wayxakumaa liibaantiine mini aniga inaad iga akhrisaan asalaam waan laa tushcira axada salaamtaasna cid kale ha ogeysiinina buuri oo in aniga fartiin usoo dirayaan laygu ogaanin saan loo dhihin gabadhaasuu jecel yahay oo aan loo qabsanin marka fiiri an taqra'aani uu yihi an taqra'a bay ahayd ficilka min amhilati lkhamsa waay an tadriba haddii la yidhaahdo nuunti in la gooya ahayd nuuntiya u sugay marka anti muhmala weeyaan waxaa la yiriyey waxaa laga maqlay ayb intaas le ku dhaaf marka min khasaa'isi an waxaa kamid ah anaha jaءat calى lisaani bacdi اlcarabi muhmalata min alcamali xamla calى ma ukhtiha mida kale waxaa weeyaan taأti an mufasarata wa zaa'idata wa mukhafafa mukhafafa waa soo dhaafnay baabudanaan ku soo marnay iyadoo mufasara ana way timaadaa laa tansibu shayئa wa inamaa takuunu bimathaabati ay haddaad tiraahdo jaaa dalika الrajulu ay caliyan aan u jeedaa mufasara waxay noqonaysaa layihi idaa subiqat bijumlati fiiha macna اlqowli duuna xuruufihi ka qowlihi tacaala faawxaynaa ilayhi an isnaci اlfulka faawxaynaa ilayhi aliixaa waxaa weeyaan bimacna alqowlu qabaa laakiin ficilkii xaruuftiisa kuma jirto faawxaynaa ilayhi an isnaci اlfulka ay isnaci antiyaaba laga dhigay bimacnaa ay isnac ilfulka fa awxaynaa ileyh waxaan u waxyoonay an isnac ilfulka doon samayso fa awxaynaa ilayhi ay bimacnaa ay isnac ilfulka macnihii noqota waاnطalaqa almalau minhum an imshuu ay imshuu zaa way noqotaa anti waa mida hadda aan bacd alcarab ay ku yidhay iyo qiyaas ahaan lamaa gadaasheed hadday dhacdo falama an jaaa albashiiru alqaahu calaa wajhi fartada basiira falamaa an jaaa albashiiru fiiri lamaada gadaasheeda anta timaada zaaida waay lamaa jaaa albashiiru saasay macnaheeda ka dhigan tahay ayb wanasabuu biidani lmustaqbala in sudirat walficlu bacdu muusala aw qablahu lyamiinu wansib warfaca idaa idan min bacdi cadfin waqaca inta wuxuu ku leeyahay wanasabuu way kordhigeen ficilkii bidan biidin idan idan dhe biidan ay ku kordhigeen ama wanasabu way nasbiyeen almustaqbala alficl almustaqbala ficilka istiqbaalkaa biidan ay ku nasbiyeen laakiin goormo wa in sudirat hadalka iyada haddii looga hormariyo walxaal ficlu alficlu facilkane bacdu ay bacdaha gadaasheeda muusalan lala xariiri on lakala faslin aw qablahu lyamiinu haddaan laga maarmaynina yamiin lagu fasliyay wansib kordhig warfac god idaa idan idaa idaa idan lafdiga idan ee waqac haddou dhac min bacdi caطfin waxaa weeyaan idan buu xarafkii kale uu ka galayaa musanifka idan min adawaati الnasbi markii waxaana raajixa ah inay horta kelima basiida ay tahayo oo id iyo in laysku keenay aysan ahayn oo kelima murakaba aysan ahayn horta kelima basiida ay tahay yaa raajixa ko midda labaad waxaa raajixa ah annahaa tansibu binafsiha maya eh, inay kelima basiida tahay haddana waxaa raajix anaha naasiba qolaa waxay qabtaa naasiba ma ah haddana waxaa raajixa anaha tansibu binafsiha alficla duuna idmaari an bacdaha saddexdaas mas'alo waa mas'alooyinka raajixoo jumhuurta qabaan inay basiida tahay inay naasiba tahay inay binafsiha wax ku nasbinayso io haddana markay wax nasbinay shuruud inay u baahan tahay marka wa nasabu way nasbiyeen almustaqbal shardiga koobaad waa kaasa alficlu اladii tansibhu idan laa budda w an yakuuna mustaqbala laa xaala walaa walaa muawala bilxaal marka wanasabu way nasbiyeen almustaqbala ficilka dambe dibka imaanaya biidanay ku nasbiyeen ficilka mustaqbal waa inu ahaada in sudirat hadana hadalka waa inay ugu horeysaa ninbaa wuxuu ku yidhi azuuruka markaasaa tiri idan ukrimaka ninkaas hore azuuruka hadalkaasaa iskale laakiin hadalkaada yaa ugu horeeya adiga jawaabka aad bixinaysid idan adiga hadalkaada idana ugu horeyso haddaad tiraahdid haduu ninku yiraahdo azuuruka ana idan ukrimuka haddaad tiraahdo ood ana kasoo hormarisid hadalkaadi idan uguma horeysa anaa ugu horeeyo marka lama camal siinayo ficilkii waa inuu mustaqbal ahaadaa hadalka mutakalimka ana waa in iyada lagu bilawda oo wax uusan ka horeyn hadaa tirahdo azuuruka zaydun idan yukrimka hadaa tirahdo wax ka hormarisid waxba nasbimays mida labaad anlaa yufsala bayna الفعل wa bayna idan waa shardigaasna waxaa waay walficlu bacdu muusala walficlu ficilka oo bacdahaa gadaasheeda ene waa inuu muusalan yahay wاlxaal alficlu ficilkane yakuunu muusala bacdaha ayb marka waxa waaye wanasabu way nasbiyeen almustaqbala ficilkii mustaqbalka biidanay ku nasbiyeen in sudirad haddii ayada la hormariyo wاlficlu ficilkane wاlxaal alficlu ficilkane bacdu ay bacdaha muusalan yakuunu muusalan sidaasaa craabta ugu dhow in la yiraahdo inkastoo wax kale la ecraabay laakiin taasaan kusoo dhaweyneyna ficilka marka gadaasheeda ah inuu muusal ahaadoon lakala faslinin hadda haddaad tiraahdid azuuruka hadaa tira on ku irahda idan ukrima kafiiri idan iyo yukrimu labadii oo ukrima labadii way xariiraan intana waxaa weyaan idanti hadalka waa loo hormariyey ikraamkana weli ma dhicin oo mustaqbal waay markaad isiyaaratid kadib aan ku karaamayn doonaa bimacnaa ana alkaraama taatii bacda majiika ilaya bimacnaa ficilkii waxaa weyaan mustaqbalan waay ayib taa waa mid laakiin hadduu ficilka mustaqbalan ahayn oo nin uu ku yidhaahdo yaa fulaan uxibuka oo tiraa idan adunuka saadiqan inaad run sheegaysaan u haysta marka adunuka saadiqan macnaha waxaan kuu malay doonaa ma aha haddaanba kuu malaynaa waay ficilkii xaaluu noqday marka idanti haddii ficilka ka dambeeya xaalayah waa la godaa idan adunuka idan mulgaadi laa camalo lahaa saasay noqonaysa ayib marka saddexdaas shardi ah u shardi hadii laga maarmaynin walficlu bacdu muusala baan niri ficilka ficilka waa inuu idanta la xariiraan niri aw qablahu اlyamiin haddaan laga maarmaynin ficilka iyo idan inay dhaar kala dhex waa la ogolyahay oo maxaad leedahay nin baa ku yidhi azuuruka markaasaad leedahay idan wallaahi ukrimaka fiiri idantii iyo ukrimadii qasamaa lagu kala dhex fasliyey maca daalika ficilka waa la nasbiyey maqbuul waa mima sumica minhu lcarab yani istiqraa marka aw qablahu lyamiinu waxaa kamid ah baa liyihi qowl shaaciri oo aa idan wallaahi narmiyahum au yiri idan wallaahi narmiyahum bixarbin yushiibu طifla min qabli اlmashiibi buuri hadal buu soo wada xuri idan markaas wallaahi baan ku dhaartay narmiyahum waan gemi doonaa bixarbin yushiibu طifla canuga cinraynayo min qabli اmashiib intaan cinrada la gaarin dagaal waxaan ku qaadi doonaa caruurtooda ay la cinrowdo fiiri marka idan wallaahi narmiyahum uu yiri asoo idantii iyo ficilkii wallahi lagula fasliyay baa narmiyahum la nasbiyey intaas waxa weyaan idan iyo shuruudeedii markaasuu ku yiri wansib nasbi idan ku nasbi warfacan god idan wax ku god idaa waqaca idantii haday dhacdo min bacdi caطfin hadii ficilkii oo ay nasbi lahayd maya idanti naftigeedi waataan hadda soo niri insudiradan soo niri waa haddii waxay idan wax nasbi kartaa marka hadalka ayada lagu bilowdo laakiin meeshan wuxuu ku leeyahay haddii hadalkii ayada aan lagu bilaabanin laakiin hadal weyn aan lagala hormarin oo sida waawul cadfi oo kale lagala hormaro laba wajiyaa ku banaan meeshii la yidhi azuuruka markuu ku yidhi idan aad rabtaa tiri waa idan waawaad ka hormarisay waawdaas cadafka oo kale haddaad ka hormarisid waxaa banaan laba waji inaad ficilka ka dambe aada nisbisoo tiraahdeed azuuruka wa idan ukrimaka ama wa idan ukrimuka haddii aad ilqaysidood camalka u diidid litaqadum lwaawi calayha shardigeedana waxaa ka kamid ah insuddirad haddii aad camal siisidna waxaa leedahay hadihi waa in taqadama calayha xarfu lcadfi laakinahu waa shay khafiif waa jumla ma aha isim ma aha waa hal xaraf keligii sidaasaa lagu ogolaaday markaasuu ku yidhi wansib nasbi warfacan god idan idan wax ku god oo ku nasbi idaa waqaca idantii hadday dhacdo min bacdi caaifin min bacdi cadfin cadaf gadaashiis hadday dhacdo waatan aan ku tilmaamay laakiin sida badan waxa waaye in la godaa badan oo waxaa wanaagsan azuuruka waidan ukrimuka in la yidhaahdo waana banaan tahay waidan ukrimaka na waa banaan tahay laakin algaalibu alrafcu ka qowlihi tacaala waidan laa yalbathuuna khilaafaka wa qowlihi tacaala faidan laa yu'tuuna annaasa naqiiran fiiri hadda waidanti idantii waawaa ka hormartay ficilkii ka dambeey lama nasbin laa yalbathuuna ficil mudaaric marfuuc bihubuuti nuur kadalika faidan laa yutuuna annaasa lama dhihin faidan laa yutuu annaasa lama dhihin yutuuna a la yiri ficilkii muxuu noqday waxaa weeyaan marfuuc gadaasheeda sidaasaa badan baa laleeyahay ayib wa bayna laa walaami jarin iltuzim idhaaru annaasibatan wain cudim laa fa anicmal mudhiran aw mudmara wa bacda nafyi kaana xatman udmira inta wuxuu ka hadlayaa anti meelihii in laga qariyo ay waajibka ahayd wuxuu ku leeyahay waltusima waxaa la laasimsadoo la waajibsaday idhaaru an an in la muujiyo naasibatan xaal ay tahay mid kordhigayso bayna laa iyo walaami jarin hadday dhacdo laa iyo laamuljarin dhexdooda hadday dhacdo ina anti aan la goyn karin oo waajibatu dikri ay tahay isku waafaqay fiiri markaas haddaa tiraa jituka lianlaa tadriba waladaka haddaan ku iraahdo hadda fiiri lianlaa laamtaas maxaa loo shiday liannahu laadi naafiyada shid ma laha waxay laada u shidan tahay an maa meesha ku jirto anshaad marka an la qariha umalaynin qoraalka unbay ku qarsan tahay waa joogtaa taas marka anti waa mudhara oo waxaa weyaan haddii qoraalka lian laa tadriba zaydan ay ahayd marka waa laysku idqaamay anti waa joogtaa marka waxaa inay joogto kugu daliile laamtii ay bashidayba marka wuxuu ku leeyahay anti haday dhacda bayna laami ljari laamta hore lia laleeyahay waa kow iyo laa naafiya haday dib dhacdo waxaa waajib in la sheego oo marka lama dhihi karo lialaa tadriba oo lama fududayn karo waltuzima waa la laazima idhaaru an an in la muujiyo naasibatan xaalay tahay mid nasbinaysa ficilka ka dambeeyo ala laazimsaday goormaa bayna laa iyo wlaami jarin laa i laami jar haday dhexdhacdo marka fiiri jituka lianlaa tadriba zaydan haddaan ku irahdo jituka ficil wa faacil mafcuulu bihi waay ko lianlaa laamu xarfu jar an oo meesha ku qarsanoo hadda muuqato waa xarfu nasbin laa naafiyatu mulgaatu laa camala lahaa tadriba ficlu mudaaricu mansuubu ban وcلاaمة نسبه فتح ظاaهرة والفاaciل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت زيدا مفعول به والجملة من الفعل والفاعل أما والجملة من أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور باللام والتقدير جئت ل ل ل ل لعدم ضربka زayدا لأنه cadمkaas waxaa lagu keenay laadi nafigeeda meesha lagu baaq yeelaya ji'tuka liikraamika zaydan aw liikraami zaydin aad leedahay sidaa hadhowto lagu ta'wiilinayo marka waxaa weeyaan hadday laa anti dhacda bayna laami ljari walaa annaafiya laada naafiyada afcaasha waxba kama qabato qofka ardayga waxaa la rabaa waxyaalo badan inuu si fiican madaxa u gishto laada naahiyada ficilka mudaaricay gashaa ay jasmisaa naahiyana isi gashabo ko laada naafiyada asmaana way gashaa afcaalna way gashaa asmaaday ku camal fashaa oo laa naafiya ljinsi laa ilaaha ila allah a kamid laakiin haday gasha afcaasha laa tushrikuuna billaahi aa laleeyahay waxba ma qabanayso nafyigii unbay u faaideynay laakiin camal oo nasb iyo jasmi ma laha markaasuu wuxuu ku yiri wain cudima laa hadii la waayo fa an lafdigaas an acmil camal si mudhiran xaal aa tahay kii muujinayo aw mudmiran xaal aa tahay mid qarinayo ama mudharan xaal uu yahay anti kii la muujiyey aw mudmaran xaal uu yahay kii la qariyey ayib wuxuu ku leeyahay haddii laamuljar ay hormarto oo laa naafiye kadib marta in la sheegaa waajibkeed haddii laamuljar markaas waxaa kuu banaan ficilka ka dambeeyo inaad ku nasbisid an oo joogto oo mudhara iyo inaad qarisidba waxaad leedahay jitu jitu markaad tidhaahdi litukrima zaydan atiri jitu litukrima fiiri hadda laamti waxa weeyaan laama hormartay ficilkii maxaa lagu nasbiyey tukrima ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata maxduufa ban mudmara bacda laami key aa laleeyahay waa goyn kartaa jitu litukrima zaydan waa sheegi kartaa jitu lian tukrima zaydan labadiiba qur-aankii waa ku timid fiiriya iyadoo labadii labadiiba dhex dhacday laamuljar iyo iyo laa naafiya dhex dhacday waxaa kamid qowl اllahi tacaala lianlaa yakuuna linaasi calى اllahi xujaة bacda الrusuli lianlaa yakuuna fiiri ficilka si loo nasbiyey yaa nasbiyey anta meesha ku jirto oo hadda lafdigeedii ayna ku muuqanin waxaa lamid eh lianlaa yaclama ahlu اlkitaabi anlaa yaqdiruuna calى shayi min fadli lianlaa yaclama waa iyadoo bayna laa walaa dhexdhacday bayna laam walaa dhexdhacday haddii laamuljar bar ay hor keli ay hormarto oo laadi aynan kadib marine waxaa u daliil eh wa umirnaa linuslima lirabbi alcaalamiina fiiri wa umirnaa linuslima ficilku wuu nasbisan yahay laamu oo jara hormartay ficilkan yaa nasbiya an mudmara ah oo asalkeedii waxay ahayd wa umirnaa lian nuslima lirabbi alcaalamiin waxaa kugu daliili iyadoo eh, muuqatay wa umirtu lian akuuna min almuslimiina waa la muujiyey fiiri lian akuuna laamtina waa laamuljar anti inta waa laga muujiyey linuslimana waa la qari waxaan ka qaadanay annahu yajuusu icmaaluhaa mudmaratan wa mudhara labadaas aayadu intaasay ku tusinaya markaasuu wuxuu ku yidhi wain cudima laa haddii la waayo fa an lafdigii an ahay acmil ay acmilha camal sii mdhiran xaalatahay kii muuqinayo muujinayo waumirtu lian akuuna laamtia ka hormartay laan dambana ma imaanin anti waa la muujiye aw mudmiran xaalatahay mid qarinayo waxa weye waumirnaa linuslima oo kale waa intaas waa laga baxay marka wuxuu ku sheegay hadeertaan fii mowqicin yajibu dikru an mowqic kalena wuxuu kuu sheegay mowqic yajuusu dikruha waxadfuha mowqica labaad Eh, waxaa wey saddexaad waa midan wbacda الnafyi kana xatma dmira kadaka bacda aw idaa yaslixu fii mowdici xataa aw ilaa an khafi mawaadicdii in an la qari ay waajibkeeda kuu sheegaan markaan wuxuu ku yiri wa udmira waa la anti bacda nafyi kaana kaana gadaasheeda nafyigeeda xatman waajibnimaa loo qariyey hadday anti dhacdo bacda kown manfi hadday dhacdo waxaa waajib ee anti in la qariyo waataan ku magacaabi jirnay laamuljuxuudtii la dhihi jira waay oo ay ka mid tahay wamaa kaana allahu liyucadibahum anta fiihim fiiri hadda liyucadibahum ficilkan yucadibahum an baa lagu nasbiyey oo bacda laamljari timiday laamuljarkan waxay taabicsan tahay lafdi oo kaana ah kaanadaasna waxay raacsan tahay nafyi oo maadi nafyi ah marka in waqacat illaamu bacda alkowni almanfiyi yajibu an yunsaba alficlu aladii bacdaha bian mudmaratan wujuuban lama muuji karo carabi ahaan xataa lama dhihi kariln wamaa kaana allahu lian yucadibahum lama dhihi carabti lagama maqli markaasuu ku yidhi wa udmira waa la qariye anti xatman waajibnimo bacda nafyi kaana nafyi kaana hadday dib dhacdo laamuljar anta ficilkaas nasbinayso in la qariyo waajib waaye sidaasaa layidhi waa mithaalkan kuu sheegay wmaa kaana allahu liyakfira lahum maa kaana allahu liyakfira lahum wamaa kaana allahu liyucadibahum iyo waxaasaa ka midi ayib waa hal mowqic waaye bacda nafyi kaana oo laamuljuxuud gadaasheeda in an wax lagu nasbiyaa waajib ah waxaa lamid a ah baa layidhi kadaaka bacda aw idaa yaslixu fii mowdicihaa xataa aw ilaa an khafii kadaaka bacda owna waa lamid awdi gadaasheeda ficilka dhacaayo ina an lagu nasbiyo waajib waaye in la qariyana waajib waaye goormo waa laakiin idaa yasluxu hadduu u suubado fii mowdicihaa awdi mowdiceeda xataa macnaa xataa hadduu u suubado laqbadii waan kaaga dheelay waxaad tidhaahdaa an lafdigaas an ah khafiya waa qarsoomay kadaaka sidaasoo kale bacda ow ow gadaasheedane an in la qariyo sidii kaana gadaasheeda kii dhacay loo qarinay waajibnimo yaa bacda ow haday dhacdana in la qari ay waajib tahay intaas weeyaan wa an lafdigaas ana khafi waa qarsoomay oo macnaha kadaaka sidaas oo kaleo bacda nafi kaana soo waajib u ahay yaa in la qari ay waajib tahay goorma waa bada ow ow gadaasheeda laakiin waa goorma idaa yasluxu hadduu u suubado fii mowdicihaa awda mowdiceeda xataa haddii u suubato bimacnaa ilaa awdi hadday tahay aw ilaa haduu usuubado macnaa ilaa haduu usuubado marka waxaad leedahay wa an khafiya bada kadaaka bacda aw saasay laqbada tahay marka waxaa laleeyahay haddii owdi bimacnaa ilaa ay noqoto ama bimacnaa ilaa ay tahay ficilka ka dambeeyo waxaa waajiba ah an oo qarsoon oo in la muujiya aan banaanayn in lagu nasbiyo waxaa dee lagu miithaaliya waxaad leedahay lanuqaatilana alkufaara aw yuslimu fiiri lanuqaatilana alkufaara waan la dagaalamaynaa aw yuslimuu ilaa an yuslimuu awdi maxay noqotay bimacnaa ilaa marka yuslimu ficlu mudaaricun mansuubu ban mudmaratan wujuuba bacda aw alatii bimacnaa ilaa wa calaamatu nasbihi xadfu nuun walwaaw faacil aa laleeyahay wa liljasmi wاnasbi simahka lam takuni litaruumi madlama aan soo dhaafnay marka waxaa kamid ah le qowl shaaciri laastasilana الsacba w udrika اlmunaa faman qaadat اlaamaalu ila lisaabiri wuxuu yihi ninkaas laastasilana sacba dhibkao dhan waa fududaysana aw udrika almuna ilaa an udrika almuna idaa yididiilkayga aan ka gaaro faman qaadat ilaamaalu yididiilyaalka uma hogaansamaan ilaa lisaabirin nin sabraaye maahini fiiri marka laastasilanna sacba aw udrika ficilkii udrika waa nasbisan yahay waxaana ka horeeya ow awdina bimacnaa ilaa bay tahay wa calayhi naquulu ina hada alficla mansuubu bian mudmara bacda ow alatii bimacnaa ilaa sidaas weeyaan ayib waxaa kamid ah la yidhi iyadoo bimacnaa ilaa ah qowl shaaciri wa kuntu idaa qamastu qanaata qowmin kasartu kucuubahaa aw tastaqiima wa kuntu waxaan ahay idaa qamastu haddii aan qabto qanaata qowmin qowm warmahiisa haddaan qabto kasartu kucuubahaa afafkeedan jibi jiray buuri aw tastaqiima ilaa an tastaqiima awdi maxay noqotay bimacnaa ilaa bay noqotay marka ficilka tastaqiima waxaa lagu nasbiyey an mudmara a لأnnahu subiqa bow bmacnaa alati bmacnaa ilaa intaasaa lagala jeedaa marka waxa weeyaan haddii awdi ficil kadib dhacdo macnaheedana ilaa lagu ximbaari kara aw ilaa oy xarf cadaf ahayn waxaa lagu leeyahay ficilkaas waxaa waajib ah in aan lagu nasbiya aanan la muujin karin intaas kale a w bacda xataa haakada idmaaru an xatmu kajid xataa tasura daa xasan waxaa la yidhi wa bacda xataa xataa gadaasheeda ama wa idmaaru an an in la qariyo bacda xataa xataa gadaasheed la qari haakadaa sidaasoo kale waa waajib aan kugu celiy wa idmaaru an an in la qariyo xatmun waajib waaye goormo waajib yahay bacda xataa haakadaa sidaasoo kaleo bacda nafi kaana iyo bacda ow ina ficilka ka dambeeya an lagu nasbiyo una la qariyana waajib ahayd xataana waa lamid wa idmaaru an an qaritaankeeda xatmun waajib weeyaan bacda xataa ou waajib yahay haakadaa sidii hore oo bacda nafi kaana lamid yahay mithaalkii waxaa kamid mid eh, ka judniyahu wax deeq xataa tasura intaad ka farax gelisid daa xasanin murug mid u saaxib ah fiiri marka jud ficil amar wاlfaacilu anta xataa waxa weeyaan xarfu gaayatin tasura ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba taqdiiruhu xataa an tasura ayib tasura wاlfaacilu damiiru mustatir wujuub taqdiiru anta ذا مفعول به منصوب بالألف لأنه من أسماء الخمسة ذا مضاف xزن مضاaف إليه marka fiiri waxa weeyaan ficilkaa tasaruca waxa weeyaan waxaa lagu nasbiyey xataa lan nabraxa الأرضa xatىa yأdana الlahu xatىa yأdana lii abide xatىa yأdana lii fiiri xataa yadana lii lan nabraha calayhi caakifiina xataa yarjica ilayna muusa dabcan khilaaf badanaa ka jiro xataa qara waxay qabaan sida kuufiyiinta annahaa tansibu lficla binasfiha binafsiha oo markaa waxaa le tasura ficil mudaari mansuub bixataa hadalkaas wuu iska salaanaanahay waana fiican yahay in la yihahdo ficilka mansuubka xataa lagu nasbiye laakiin ishkaaliyad kale ay kuu keenaysaa oo sidaad u dhigi kartaa xataa marna isim ay gashaa xataa maطlaci اlfajri wax bay hoos dhigaysaa marna wax bay cadaftaa marna wax bay nasbisaa marka imaa inay cadafto asmaada iyo ay gaar ku noqoto haddaan idhahdo hataa xataa xaraf jar waaye haddaan idhaahdo inta way ku haboon tahay oo ficilka hadii an lagu nasbiyey oo markaa waxay noqonaysaa xataa hadii ficilkan an i wamaa dakhalat caleyh majruur bixataa bay noqonaysaa oo ilaa ilaa eh, maxaan ku irahda idkhaalika alfarax fi qulubi fi qalbi alxasin ay noqonaysaa oo xataa adii calaa madhab اlkuufiyiin huna xarf jaray u fadhisaa calaa madhab اlbasriina dhaha kuufiyiinta waxay leeyihin ayadaa wax nasbisay marka ayadaa wax nasbisay ayadaa wax kordhigto waa dhib badan tahay ayib laakiin waxaa shardi a waa kana wa tilwa xataa xaalan aw muawala bihirfacana wansib ilmustaqbala wuxuu ku yidhi warfacana god tilwa xataa xataa midka raaco xaalan xaal uu yahay ou muawalan bihi bilxaali mid lagu aawilay xaal uu yahay xataada ficilka kadib dhacayo haddii wax hadda la joogo xaal ay yihiin ama muawalun bilxaal ou yahay xataada waxa ka dambe lama nasbinaayo waa la godayaa sidaasaad leedahay ayib wansib ilmustaqbala hadduu waxa ka dambeeyana ficil aan weli dhicin ou yahay waxa weeyaan waa la nasbinayaa hadda fiiri lan nabraha calayhi caakifiina xataa yarjica binisbati lilmutakalim fi dalika zaman ficilka rujuuca ma dhicin marka wuxuu hi anaga sanamkeygaanaan iska korfadhinaynaa ilaa aan muuse nooga soo laabto markuu saas leeyay muuse ma soo laaban ficilka mustaqbal waay markuu eh, axadu abnaai yuusuf ou leeyay xataa ya'dana lii abii aabbihii idinkiisi weli ma dhicin markaas dadow hadda dirow haya marka marka lagu leeya mustaqbal biictibaari lmutakalimi waay ayib laakiin haddii uu yahay ficilka xaal haddii uu yahay oo waxaad tiri sirtu xataa adkhulu lbalada yacni waan socdo ilaan beledka hadda kasoo galaa tiri hadda aan kasoo galo yani waad waxaad ka sheegaysaa gelitaankaadii ood magaalada soo gelaysaad ka cabirta xataa adkhulu adkhula lama dhahay liannahu waxaa waye dukhuulkii mustaqbal mah waaba la jooga haddaba markaad leedahay waaba soo gashayba marka waa la godayaa baa la yihi markaas ayib ama muawal bilxaal waxa weeyaan ka qowli اllaahi tacaala xikaayatan can haulaai اaqwaam wazulziluu xataa yaquulu الrasuulu wاladiina aamanuu macahu mataa nasru اllah wazulziluu xataa yaquulu الrasuulu xataa yaquula الrasuulu labadaba waa qiraacada oo oo yaquulu ah warkeeda waa iska cadyahay bimacnaa waxa weeyaan xataa yaquula الrasuulu zilzaalka markuu dhacay qowl rasuul weli ma imaanin markuu zilzaalka dhacay kadib oo masaaibti ay dhacdo qowlku yimid marka qowlkii waa mutaakhir dhib malaha taas laakiin qowlka dhacay xataa yaquulu rasuulu waxaa la leeyahay bimacna alxaala lagu awilay oo waxa weeyaan qisadii mar hore dhacday yaa waxaad ka tilmaamaysaa maanta inay dhacaysoo kale muawalun bilxaali marka in la godaa waajiba xataa yaquulu rasuulu in la yidhaahdo marka khulaasat اlqowl yajibu nasb اlficli ban mudmara wujuba bacda xataa ko wa bacda ow alati bimacnaa ila aw bimacnaa ila wa bacda nafyi kaana saddexdaas in la qariya gadaashooda waajib waay waa kana haddana qeybkii afraad wa bacda faa jawaabi nafyin aw طalb maxdayni an wa satruhaa xatmu nasab an lafdiga an ah nasaba waa nasbiyey bacda faa jawaabi nafyin nafyiga jawaabtiisa fada kadib dhacda gadaasheeda uu ficilkii nasbiyey aw طalabin bacda faa jawaabi طalabin طalabkii jawaabtiisa fada kadib dhacdo ficilka ka dambeeyo yaa an lagu nasbiye walxaal satruhaa in la asturana xatman ou yahay wuxuu ku leeyahy musanifka min almawaadic aladii yajibu istitaaru an idaa waqacat bacda faa'in waqacat hiya jawaaban linafyin aw liطalabin haddii ay intaas dhacdo waxaa waajiba in ficilkaas dambo an lagu nagu nasbiyo inan la qariyana oo haddana ayna qarsoon tahayna waajib waay markaasuu wuxuu ku yidhi wa an lafdigaas ane nasaba waa nasbiyey ficilki ka dambaysa nasbisay bacda faa jawaabi nafyin nafyiga jawaabtiisa fada kadib dhacda ficilka kadaba yimaada anaa lagu nasbiyey aw alabin bacda faa jawaabi alabin alabki jawaabkiisa fada kadib dhacda ficilka ka dambeeyo yaa an lagu nasbiye walxaal satruhaa in la qariyane xatmun waajib uu yahay marka uu ku maxaan ku idhaahdaa maxdayni nafyi oo maxdi ah iyo dalab maxdi ah hadaa tiraahda maa taatiina ilaa fatuxadithunaa fiiri hadirtan maadi nafyi waa tahay fatuxadithunaana jawaabteedi waa tahay laakiin maxdi ma ahano nafyigii waxaa lagu buri nafyi kale oo waxaa tihi ma taatiina ilaa fatuxadithunaa marka maadi nafigeedi maxdi ma ahano qad ubtila bila ha lagu buriyey oo maa taatiina ilaadi ihbaaday noqotay waxaa lamid e dalabka maxdiga ana inuusan ficil amr inuu yahay oo ismulficli uusan ahayn oo lagu yidhaahdo inzil fanukrimaka aa lagu leeyahay fanukrimaka waxaa waaye waa jawaab ficilkaas faada daba dhacday ficil amaraa ka hore laakiin nazalifa nukrimaka lama dhahayo nazalidaas waa ismu lficli laa yaakhud xukma اlficli marka maxdayni waxay u taalaa inuu nafyigana maxdi yahay ousan nafyigii la burinin dalabkana ou yahay ficil amar in lagu dalbo ousan ismu lficli yahan waana soo celi doonaa musanifka marka fiiriya nafyigii waxaa kamid e sida uu noogu mihaali qowl اllahi tacaala laa yuqdaa oo fa yamuutu laa yuqdaa calayhim naarta markay galaan lama dhameeyo ayaga dhan oo fa yamuutu ay dhintaan ma dhacayso fiiri markaan laa yuqdaa ficilkaas nafyi waa laada naafiya mulgaat waaye ficilka ma jasmiso yuqdaa ficil mudaaric marfuuc calaamatu rafci dama muqadara cala alifi litacadura laleeyahay laakiin nafyigii waa baaqi walow lam yacmal laa yuqdaa nafyigii waa kaasa nafyigi waxaa kadib dhacay fadaas oo hiya jawaabu linafyi laa yuqdaa calayhim lama dhameeyo oo fa yamuutu fabisababi qadaa fabisababi dalika alqadaa yamuutu marka yamuutudaas ficilkaa mansuub waay yamuutu ficlu mudaaric mansuubu bian mudmara wujuuba bacda faai sababiya alwaaqicati fi jawaabi nafyi wa calaamatu nasbihi xadfu nuun walwaaw faacil ficilka amhilatu lkhamsa waay laa yuqdaa calayhim fayamuutuu sidaas weeyaan iyadoo nafyigii ah waxa weeyaan nahyigii ama amarkii waxaa kamidi itinaa fanukrimaka aada leedahay itinaa fanukrimaka amarkii waxaa kamida yaa naaqu siiri canaqan fasiixan ilaa sulaymaana fanastariixa siiri amarkii ah jawaabtiisii fanastariixa ficilka nastariixa an a gadaashiis lagu nasbiyey nahyigii waxaa ka mid a ah qowl tacaala laa tadqow fiihi fayaxila calaykum ghadabii laa tadqow fiihi ku kibrina oo fayaxila calaykum ghadabii caradeyda ay idinku dhacdo fiiri laadaas naahiya waaye tadqow ficil mudaaric majzuuma bilah anaahiya wcalaamatu jismi xadfu nuun walwaaw faacil liannahu min amhilati اlkhamsa laa tadqow fayaxila fiiri markaan fiihi jaaru majruur mutacaliq bitadgaw waay yaxila faau waxaa weeyaan faau sababiya ama alfaau waaqicat fi jawaabi الnahyi yaxila ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda faai sababiya alwaaqica fi jawaabi الnahyi saasaa laleeyahay fayaxila calaykum adabii adabiina faacil waay istifhaamka waxaa kamid e fahal lanaa min shufacaaءa fayashfacuu lanaa istifhaam waxaa weye dalabkuu qeyb ka yahay fahal lanaa min shufacaaءa fayashfacu yashfacuu oo ficil mudaaric mansuubi ban mudmara wcalaamat nisbi xadfu nuun wlwaaw faacil liannahu min amhilati اlkhamsa wuxuu jawaab u yahay istifhaamkii uu jawaab u yahay waxaa lamid a baa lee cardigii qowl shaaciri ya bna اkiraami alaa tadnu fatubsira ma qad xadauuka famaa raainka man samica ya bna اkiraami kuwa wanaagsan wiilkoodow alaa tadnu ma soo dhowaanaysido oo fatubsira aad aragtid ma qad xadauuka waxay kuu sheekeen annaga waxaa nagaala oo wixii nagaagala sheekeeyey oo karam iyo barwaaqa ina tahay maad noo timaadidoo wixii laguu sheegay aad aragtid famaa raainin wax arkaahu kaman samica ninkii maqlay lamid ma ahane indhahaada maad wax ku aragtid buu yiri waxa weeyaan dalabkii waxaa ka mid ah dalabka waxaa ka mid ah istifhaam taxdiid cardi amar ah ka mid ah asoo taxdiidina qowlullahi tacaala lowlaa akhartanii ilaa ajalin qariibin faasadaqa wa akun min asaalixiin lowlaa akhartanii lowlaadaas waxaa weeyaan taxdiid hallaa ilaahay buu ka barya ilaahu dib maad ii dhigtid ilaa ajalin qariib fa asadaqa oo fa asadaqa haddaad dib ii dhigtid markaas kadib aan ambiyada rumeeye oo wa akun aan ahaada markaas min asaalixiin fiiri fa asadaqa wa akuuna min asaalixiin qiraao waay fa asadaqa wa akun min asaalixiin marka fiiri fa asadaqadaas waxaa weeyaan jawaabtii oo taxdiidka ay dhacday sidaas waa marka almuhim alamru wاlnahyu wاlistifhaamu wاlcardu wاtaxdiidu kulu dalika طalb baa la yidhahda طalb waay nafyigana halkaa oo keliya buu yahay asiga ayib marka waxa weeyaan haddii ay macnaha jawaab dhacana la raba haddayna jawaab dhicin oo faadi ay xarfu cadaf ay noqoto ama waawdi xadaf cadaf ay noqoto markaa ma soo gelayso mathala walaa yu'danu lahum fayactadiruun hadda faada fayactadiruun jawaab ma aha nafyina waa ka horeeya laakiin xarfu cadfi jumla macطuufa calى jumla ukhraa sidaas wa walidaalika fayactadiruuna ficilki waa la goday lama dhihin fayactadiruu lama dhihin markaasuu musanifku wuxuu iri wاlwaaw kalfaain tufid mafhuuma macka laa takun jalda watudhir اljazac xikmo fiican waay wuxuu leeyay musanifka walwaawu waawdi kalfaa'i bay lamid tahay oo waxa weeyaan yajibu an yunsaba alficlu aladii yaqacu bacdaha bian mudmaratan wujuuban sidaasuu u jeeda walwaawu waawdi kalfaa'i bay lamid tahay in tufid hadday faa'iidayso mafhuuma mac maca mafhuumkeeda hadday faa'iidayso mithaalkeeda waxaa ka mid eh kalaa takun yaw ha ahaanin jalda nin feera weyn oo wa tudhira aljazaca an tudhira aljazac yani kuuma qalanto inaad feero weynaato haddana furi aad ahaatid wax isqaban <laughs> kara ma ah waa wax foolxun weeyaan ama nin haddii iska caato tahay oo hadhowti aad cabsatay wallahi ninkan tabartiisu la cabsanaa la dhihi lahay laakiin laba shay ay ha kulmini inaad feero weynaatid haddana aad furi tahay laa takun ha ahaanin jaldan mid oo macnaha awood badan oo wa tudhira aljazaca haddana argagaxna aada muujiso wixii dhacdii yeertaba aad argagaxiisana ha samayni ayib marka waxaa laleeyahay waawdaas haday bmacnaa maca faaidaysa fiirka laa takun jaldan ha ahaanin wa tudhira maca an tudhira tudhiradaas markan waxaa weeyaana laleeyahay waa ficil mudaaric bacda alwaawu dhacay waawdana bimacnaa maca weeyaan waxay jawaab u tahay waawdaasne nahyi laa takun nahyigii waay oo laa tadqow fiih fayaxila fadi meesheeday ku jirtaa waawdaas marka taas mithaalkeedii waay waxaa ka mid a ah qowl llahi tacaala walamaa yaclam illaahu aladiina jahaduu minkum wayaclama asaabiriin wayaclama maca an yaclama yaclamadaas waawdas oo macyada an ku hoos qasanaa lagu nasbiyey liannahu lamaa oo nafyi ah yaa ka horeyso may ha nafyi ah ayib waxaa la mid yaa laytanaa nuraddu walaa nukadiba biaayaati rabbina qiraa'o waay walaa nukadiba laytadii waxay kamid tahay dalabkii ay kamid tahay tamaniga iyo tarajiga iyo istifhaamka iyo cardiga dalaba sideed waay waxaa kamid ahaa la yidhi qowl shaaciri laa tanha can khuluqin wa taأtiya mithlahu caarun calayka ida facalta cadiimu laa tanha can khuluqin haka reebin dadka wa taأtiya maca anaka taأtiya mithlahu adagoo asigoo kala samaynaysid dad haka reebin caarun calayka waxaa ceeb cadiimun ee weyn idaa facalta saas hadaad samaysid ata'muruuna الnaasa biاlbiri wa tansawna anfusakum marka fiir laa tanha can khuluqin wa taأtiya maca an taأtiya laadi naahiye weeyaan ficilka majzuum bilah naahiya wcalaamati xadf xarfu cila nahaa yanhaa yay asalkeedii ahayd ayib ficilkii taatiya waxaa lagu nasbiyey an mudmara wujuuba bacda waaw lmaciya alwaaqica fi jawaabi nahyi saasaa laleeyahay nafyigi waxaa lagu miithaaliyey qowl shaaciri alam aku jaarakum yakuuna wa baynakum almawadatu wاlkhaau alam aku jaarakum jaarkiina miyaanan hore u ahayn oo wayakuuna maca an yakuuna beynii wa baynakum annagii adinka miyuusan naga dhexaynin almawadatu walikhaau maanta waxaad igu samaynayseen maxay tahay miyaan ahayn dad diris ah oo wanaag naga dhexay jira maanta waxaad igula dhaqmayseen maxay tahay alam aku jaarakum wayakuuna waawdaas maciyada oo dhacday fii jawaabi nafyi oo ficilka yakuuna gadaasheeda lagu nasbi an mudmara ah oo wa an yakuuna ay macnaheeda ka dhigan tahay ayib markaasuu musanifku wuxuu iri wa bacda gayri nafyi jasman ictamid in tasqط ilfaa wاljazaau qad qusid meeshaasa iska joogta wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi wa صaxbihi ajmaciin